ah waa dadka shayaadiintu la xidhiiraan qof haddii ilaahay siiyo khuluq wanaagsan shayaadiin waa kala fogaadeen run dabeecad wanaag ixsaan iyo samafal haddii ilaahay qofka siiyo qofkaas shayaadiin waa kala fogaadeen qofka markuu dabeecadda ka guban yahay dulqaad uusan lahayn samafal iyo ixsaan uusan lahayn run uusan lahayn shayaadiintay deris yihiin almalaa'ikatu malaa'igtu qariibatun waa mid ku dhow min dilkhuluqi qofka dhaqanka u saaxiibka dhaqanka alxasani wanaagsan washayaadiinu nuunta waa la godaa washayaadiinu shayaadiintuna baciidatun waa mid ka fog minhu min dilkhuluqi alxasan akhlaaqda wanaagsan qofka u saaxiibkaa ah. haadihi midaanu masiyatun waa darajo derajadaasoo cadiimatun weyn derajadaasoo lidawil khuluqi qofka dhaqanka u saaxiibkaa u sugnaatay dhaqanka addayibi wanaagsan tan waa derajo weyn oo dadka dhaqanka wanaagsan u sugnaatay maxaa yeelay haddii la yidhi shayaadiina ka fogaane qofkaas acmaasha wanaagsan maahane acmaasha xun oo dhan wuu ka fogye ilaa camal xun waxaa keena shaydaan haddii lagu yidhi shayaadiintu way ka fog tahay acmaasha xun oo dhan waa ka fog yahay qofkaas haddii la yidhi malaa'igtu u dhow yahay acmaasha wanaagsan oo dhan uu u dhow yahay qofkaas marka waa darajo aad u weyn haadii tanu masiyatu waa darajo darajadoo cadiimatun weyn darajadaasoo lidawi lidawilkhuluqi qofka dhaqanka u saaxiibka u sugnaatay dhaqanka adayibi wanaagsan maxaa yeelay li'anna fii bucdi shayaadiini shayaadiinta fogaanshadeeda canhum dadka dhaqanka wanaagsan ay ka fogaatay bucdan fogaansho ayaa ku sugan can masaawi ilacmaali acmaasha xun oo dhan dadkaas ay ka fogaadaan wa fii qurbi lmalaa'ikati malaa'igta dhowaanshadeeda minhum min dawi lkhuluqi dayib dadka dhaqanka wanaagsan ay u dhowdahay qurban dhowaansho ayaa ku sugan min saalixi alacmaali camalka wanaagsan loo dhowaado waqad jaa'a waxaa ku yimid fi sunnati sunnada maa xadiid xadiidkoo yadullu tusaa calayhi xukunkaas xadiid nabi sala allahu calayhi wasalam oo xukunkaas tusaya aa sunnada nabiga ku yimid qofka dhaqanka wanaagsan dulqaadka badan aan xumaanta ka jawaabin malaa'igtaa la jirta haddii dhaqan xuma meesha timaad cay aflagaado hayaaiinaa soo xaadirta markaas shayaaiinaa soo xaadirta waqad jaa'a waxaa ku yimid fii sunnati sunnada maa xadiid xadiidkoo yadullu tusaa calayhi xukunkaas facan abi hurayra abi hurayre waxaa laga wariyey anna rajulan nin shatama waa ababakrin abubakr sidiiqaa nincaayey walxaal ayuu caayey annabiyu nabiga sala اllahu calayh wasalam jaalisu uu fadhiyo ayadoo nabigu la fadhiyo a abubakar sidiiq nin nincaayey fajacala nebiyu nabigu wuxuu gudagalayoo bilaabay sala اllahu calayh wasalam yacjabu inuu la yaabo wayatabasamu uuna dhoolla caddeeyo ninku waa caytamaa abubakarna u jawaabi maayo waa aamusayn nabigu waa la yaabay arrinta meesha ka socota waana dhoolla caddeeyey sal اllahu calayh wasalam falamaa akfara ninkii markuu caydii badiyey oo jooji diiday radda waa u jawaab celiyey calayhi ninkaas abubakar radda abuubakar waa u jawaab celiyey calayhi ninkii bacda qowlihi hadalkiisa gobol ka mida hadalkii uu dhahayey kelimad ka miduu uga jawaabay faqadiba nabiyu nabigu waa cadhooday sal اllahu calay wasalam markii abubakr u jawaabay nabigu waa carooday salawaat ullaahi wasalaamu calayh faqadiba nabiyu nabigu wuu carooday sal اllahu calayh wa qaama meeshiina waa ka istaagay waa ka tegey goobtii oo dhan falaxiqahu nabiga waxaa ka daba tegey abubakrin abubakara nabiga ka daba tegey faqaala wuxuu yidhi abubakar yaa rasuulallahi rasuulku ilaahayow kaana ninkaasu wuxuu ahaa yastumunii mid icaayaya walxaal ayuu icaayayey anta adiga jaaliso mid fadhiyo aad tahay adigiyoo fadhiya uu icaayayey ninkaas waad maqlayday falamaa raddadtu markaan u jawaab celiyey calayhi ninkii bacda qowlihi hadalkiisii gobol ka mid ah qadibta waad carootay waad xanaaqday waad dhiriftay wa qumta waana aad istaagtay ka warran maxay ahayd arrintaasu qaala nabigu wuxuu yidhi innahu shaaniye kaana macaka la jirkaaga waxaa ahaa malakun malag malagoo yaruddu canka kaa jawaab celinaya in allah intii lagu caayayey oo adigu aad sabrayday oo aad dul qaadanayday malagaa kula joogay malaggaasaa u jawaab celinayay oo markuu yidhaahdo sidaas iyo sidaasaa tahay wuxuu lahaa sidaas abuubakar ma ahan ee adaa ah uu ku lahaa malagu malagaa meesha joogay garabkaaga joogay ku kuu gargaaraayey kelmadduu yidhahda walaha abubakar ma ahan laakiin adigaa ah oo eeg u ah kelmaddaas sidaasay ahayd arrintu markaasaan faraxsanaa malaggaasaan la cajaa'ibaayo siduu kuu difaacayo kuu garab taagan yahay saasaan la cajiibsanaa innow shaamiye kaana macaka la jirkaaga waxaa ahaa malakun malag malagoo yaruddu canka kaa jawaab celinaya falamaa radadta calayhi markaad u jawaab celiday bacda qowlihi hadalkiisii gobol ka mid mida waqaca shayddaanu shayddaana soo dhacay Ah, malagii waa iska teg ah, mar haddaad caydi uga jawaabtay malagii waa ka tegey dhaqan xumaa meeshii taalla iyo cayd shayaadiina soo xaadirtay ma shaydaan meelu joogaan joogayahuna nabigu sala allahu alay waslm ma shayaadiintaan la fadhiistaa saasaan ku tegey anugu ah, goobtii goob shaydaan degay noqon shayaadiin اlinsi waljinni mid caytamayo insi ah iyo shaydaankii jinniga ayaaba iskugu yimid meeshii malaa'igtiina waa ka fogaatay malaa'igtu waxay la jirtaa sabarka dulqaadka dhaqan wanaagga kaasay la jirtaa malaa'igtu shayaadiintuna cayda iyo aflagaadada iyo xumaanta gurigoodii iyo goobtoodii ah iyo hasaabadoodii wuxuuhi nabigu sal اllahu calayh wasalam falam akun anugu ma aanan ahaanin liaqcuda inaan fadhiisanaa maca shaydaan shaydaan la jirkiisa ma shaydaanan la fadhiidhi kara meeshii goobtii goob shaydaanay noqotay shaydaana soo xaadiray shaydaan miyaan la fadhiisan meel laga caytamayo shaydaana ka shaqaynaya hor istaago cayda jooji haddaadan jooji karina ka carar meeshaas lama joogo dad aragto qof iska caytamaya waa qof shaydaan la saaxiibya qofkaas shaydaan la noolo wey waa qof shaydaan hugaanka u hayo hogaanka u hayo waana sida agarka maanta ummaddeenna ay u badnaatay tasbiix inta carabka ku haydaa waa yar tahay laakiin inta caytamayda sidaasaa tahay adaa sidaasa aabbahaa sidaasa hooyadaa sidaasa waa goob shaydaan waa yeelka yah malaa'igtiina ay ka carartay ka fogaatay falam akun ma aanan ahaanin uu yidhi nabigu sala اllahu calah wasalam liaqcuda mid fadhiisana maca shaydaani marka lama aqbalo qof caytamaya lalama joogo labo mid ka jooji waa munkare inkiro waxaad tidhaahdaa ilaahay ka cabso jooji aflagaadada shayaadaanka iska naar la hadal haddaad ka joojido waa guulaysatay haddaad ka jooji weydo waa laga fogaadaa meesha shaydaanka caro allaa soo degayda mar haddii shaydaan meesha ka shaqaysto waa laga fogaada waa laga qaxa meeshaas uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa abu abubakaro alaaun saddex sifo kulluhunna dhammaantood xaqun waa mid sugan saddex arrimood waa sugan yihiin wax shakiyu kuma jiro ogaaw alaaun saddex kulluhunna dhammaantood xaqun waa xaq maa min cabdin addoon ma jiro addoonkoo dulima la dulmiyo bimadlamatin dulmi oo fa yuqdii ka indhalaaba canhaa dulmiga addoon la dulmiyo oo dulmigii ka indhalaaboo aan ka jawaabin ma jiro lilaahi ilaahay dartiisna uga indhalaabo isagoo jawaabi kara oo dulmiga ka jawaabi kara hadduu qowl yahay hadduu ficil yahay asagoo dulmigii iska celi kara addoon ka indhalaabaa ma jiro ilaahay dartiis uga indhalaaba acaز allaa qaalib ah wajalla allaa weyn ilaa hadduu jiro acaز allaahu ilaahay wuu ciseeyaa bihaa bisababihaa indhallaadintaa sababteed nasraw gargaarkiisa alla ku ciseeya qof haddayba dhacdo in la dulmiyo oo usan caarsan isagoo caarsa kara waxa laga hadlayana waa muslim gaalo laga hadli mayo muslim wey waxa ku dulmiyey adoo ka caarsa kara aad ka gaabsatay ilaahay dartiisa iskaga dayday ballan ilaahay waxaa ilaahay inuu kuu gargaaray waa ballan ilaahay waa la hubaa maa min cabdin addoon ma jiro addoonkoo dulima la dulmiyo bimadlamatin gardarro oo fa yuqdii ka indhallaaba canhaa dulmintaas lilaahi ilaahay dartiis uga indhallaaba caza allaa haaliba wajalla allaa weyn ilaa taasoo hadday dhacdo acaza allaahu ilaahay wuu ciseeyaa bihaa bisababi tilka alkhasla arrintaas sababteed nasraw gargaarkiisa alla ku ciseeya waa mas'alada koobaad arrinta labaadoo xaqa waxay tahay wamaa fataxa rajulun qof ma furo baaba cadiyatin wax siin baabkeed cadiyadaasoo yuriidu bihaa uu ku doonayo silatan qaraaba xidhiirin ilaa zaadahu llaahu alla waa u siyaadiyaa bihaa cadiyada sababteed karatan maalbadin qof kasta oo albaabka waxbixinta fura oo gacantiisa fura oo weliba qaraabada inuu xidhiidhiyo gacanta u fura ballan ilaahay wey ilahay inuu wiisa badinaayo ah, risqigiisa axaadiista ku soo arortay sidaasna mid iyo laba iyo saddex maaha waa ka badan yihiin ilaahay albaabada risqigu u furaa qof kasta oo gacantiisa u furo inuu qaraabadiisa xidhiidhiyo wamaa fataxa rajulun qof ma furo baaba cadiyatin waxsiin baabkeed sadaqo qaraaba xidhiirin albaabkaas ma furo cadiyadaasoo yuriidu bihaa uu ku doonayo silatan qaraaba xidhiirin ilaa zaadahu llahu alla waa u siyaadiyaa bihaa bixinta uu bixiyey sababteed karatan maalbadin wamaa fataxa ilaahay ma wamaa fataxa rajulun wamaa fataxa rajulun nin ma furo baaba mas'alatin baryo baabkeed qof albaabka baryada iskuma furo inuu dadka shaxaado dadka baryo dadka wax weyddiisto albaabkaas qof iskuma furo baryadaasoo yuriidu bihaa uu ku rabo karatan maalbadin isleeya xoolo badan aad heshi maahan qof naftu dhibaydo qofka haddii naf haydo oo wuxuu laqan waayo inuu dadka wax weydiista waa u bannaanta laakiin isagoo hooye kara oo uun markaas ka maarmi kara banu aadan haddii uu baryo baabkood furo oo is yidhahdo si aad xoolo u yeelato dadka wax weydiiso ilaahay faqriga albaabkiisu ku fura faqri uuna ka dhaxlaa qofkaas wamaa fataxa rajulun qof ma furo baaba mas'alatin baryo baabkeed baryadaasoo yuriidu bihaa uu ku doonayo kafratan maalbadin ilaa zaadahu llahu alla waa u siyaadiya caza alla qaaliba wajalla alla weyn bihaa baryada sababteed qilatan maalyaraan kama baxo ilaahi weyna qalbiga ha ka gelsho markaasuu hadduu helo ku nacfi maxata intuu helo fakriga qalbiga looga tallaalaa markaasuu leeya waa dhammaanayaan haddaad ku nacfido ayagoo yaallu ku agbagtina waxa weeyaan fakrina alla waa ku sallida aan ka harin marka albaabada baryada waa la yska xidhaa saxaabada waxay gaareen dardaarankii nabiga markay dhagaysteen sala allahu calay wasalam ayagoo socdo faraska wata jeedalkii uu faraska ku watay hadduu ka dhaco qofka dhulka taagan inuusan dhihin iisoo qabo ee inta faraska joojiyo ka dega uu soo qaato oo yidhahdo qof banu aadan wax weydiisanma allah bisan weydiisaa heerkaasay gaareen markii dambe waxa weyaan banu aadam inaad wax weydiiyo albaabkeed qunfula lagu dhejiya ah, inaad wax weydiisato inaad adugu ixsaan samaydana go-aana lagu qaata markaasaad liibaanta guul markaasaad gaarta rawaahu xadiidka axmedu imaam axmed ayaa ku wariyey juska labaad bogga wuxuu ku wariyey bogga afar boqol soddon iyo lix waa abu daawuudna waa wariyey raqamka afar kun siddeed boqol sagaashan iyo lix iyo afar kun sideed boqol sagaashan iyo toddoba wa saxaxu اlalbaaniyu sheekh naasirdiin albaanina xadiiska wuu saxiixiyey fi silsilati صaxiixa silsilatu axaadiiثi صaxiixa raqamka laba kun laba boqol soddon iyo kow wa awalu man qofkii ugu horreeyo istanbada la soo baxay min haadihi اlummati ummadan xaaluu ka mid yahay haada alfiqa fiqigan fiqiga annabawiya e nabiga loo nisbeeyey fiqigan alcadiima weynanka badan huwa khadiija waa khadiija bintu khuwaylid radi allahu canha mas'aladan ummadda nebi moxamed qofkii ugu horreeyo ilaahay fahamsiiye khadiijay aheed khadiijo ayadoon waxyi soo degin nabiga aan weli nabiga laga dhigin aa waxaa ilaahay garansiiyey oo caqligeeda miisaanka badan ku garansiiyey qof ka shaqeeya run qof dadka taageera qof sadaqaad badan shaydaanna lama soo xariiro ilaahayna ma hoojiyo caqligeeda intaas ilahay ku garaysa markaas waxyiba nabiga laguma soo dejiyo qof sadaqo badan qof run badan qof dadka u kaalmeeyo masaakiinta gacan qabta shaydaan uma soo dhowaado qofkaas saasay caqligeeda ku garata markii nabiga sal اllahu calay waslm ugu horreyday oo uu u yimid malakul jibriil oo nabiga uu u yimid khadiijo isagoo gariiraya oola zammiluunii iduduuba iduduuba waxay tihi naf markuu yidhi nafteydaan u cabsadee nabigu waxay tidhi kalla wallaahan ilaahay ku hoojay maxaa yeelay adiga runaad sheegtaa beenlowga alla hoojiya adiga dadka aan isku filnayn ayaad wax siidaa oo dusha sarataad qaaddaa adiga qaraabadaadaad xidhiiridaa adiga waxa dadka kale laga soo waayaa lagaa helaa wallaahan ilaahay kuu hojey qof sidaas alla ma hojiyo waxa kuu yimidna wallahaysan shaydaan ahayn shaydaanku dadka sidaas maba u yimaadaba ah, dad ruus sheega dad qaraabada xidhiiriya dad danyarta gacan qabta dad ixsaanka ka samaysan dad waxa dadka kale laga waaye laga soo doono ilaahay maba hoojiyaba shaydaana lama soo xidhiiro gacantay qabatay adeerkeeda u geyda ah, waraqat bnu nawfal markaasuu dhgaystay markaasuu yidhi waa malakuljibriil waa kuu yimi hayaaiinna ma ee cabsan ah. marka caqligeeda iyadoo waxyigii weli soo degin ay caqligeeda ilahay inta isku garansiiye soma jeedin waawalu man qofkii ugu horeeyo istanbada la soo baxay min haadihi اummati ummaddan xaalu ka mid yahay haada اlfiqi fiqigan fiqigan annabawiya nabiga loo nisbeeyey fiqigan alcadiimo weynanka badan huwa qofkaas ugu horeeye khadiija ayuu ah binti khuwaylid weeye khadiija بنت khuwaylid radia allaahu canha wadaalika la soo bixidaasu cinda bicati nebiyi nabiga la soo diridiisa agtiisa ahayd sala allahu calayh wasalam xiina waqtigii nasala uu ku soo degay calayhi nabiga jibriilu awala maratin markii ugu horrayday oo malakul jibriil u yimid waqad khaafa wuuna cabsaday nabigu sala allahu calayh wasalam calaa nafsihi nafsadiisa u cabsaday mimaa u yimid waxa u yimid uu ka cabsaday qabla an yastayqina intuusan yaqiinsan oo hubsan annahu midka u yimid malakun malag inuu yimid annahu midka u yimid malakun malag inuu yahay intuusan hubsan waa uu cabsaday kamaa jaa sida ku yimid fi saxiixayni bukhaari iyo muslim sida ku yimid min xadiidi caaisha radia allahu canha wa fiihi xadiidka caaisha waxaa ku sugnaa anna nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalam qaala wuxuu ku yidhi likhadiija ey khadiijatu khadiijooy maali maxaa ii sugnaaday xaalkaygu waa adeg yahay wa akhbarahaa khadiijo waa u sheegay alkhabara warkii wixii uu la kulmay uu u sheegay oo ah naftiisa inuu cabsaday qaala nabigu wuxuu ku yidhi laqad khashiitu waa u cabsaday calaa nafsii nafsadeeda naftaydaan u cabsaday maanta qaalad waxay ku tihi low nabiga khadiijatu kalla ka joog naftaada in dhibaata ku timaad ka joog oo sharu kuu timaado shayaadiin iyo wax wax dhiba inay kuu yimaadaan taas naftaada hauga cabsan ka joog abshir bishaarayso ay ku tihi iiri abshir bishaarayso fa wallaahi ilaahay baan ku dhaarahay tii shaki kuma jira way hubtaa ka war fa wallah ilaahay baan ku dhaaraa laa yukhziika allaahu alla inuusan ku hoojinayn abadan weliga weliga alla kuma hoojinayn maxay u daliishatay inaan alla hoojinayn waa kana innaka adiga la tasilu raxima qarabadaad xidhiiridaa qof qaraabadiisa xiriiriyana ilaahay ma hoojiyo wa tasduqu lxadiia hadalkana run aad ku sheegtaa qof hadalkiisa run ku sheegoo beenta ka fogaada shayaadiin uma timaado allana ma hoojiyo wa taxmilu lkalla culayskaad qaadda qofka aan isku filnayn weyd alqal qofka aan isku filnayn danihiisa ku filnaynaad dusha saarata oo aad u gargaartaad gacan qabataa ilaahay ku hoojima wa taksibu lmacduuma wa tagsibu waad bixidaa waxa dadka kale laga soo waayey agtaadaa loo soo aada ah, agtaadaa loo soo aadaa qof saasaa lama hojiyo wataqri dayfa martigana waad marti qaadda qof martida marti qaada ilaahay ma hoojiyo wa tuciinu waad u kaalmaydaa calaa nawaa'ib alxaqi dhacdooyinka xaqa waxyaalaha xaqa oo qofka dhibaata markay ku soo gaarto waad garab taaganta waad u taaganta ah, dhibaatooyinka xaqa qofka ku soo gaara aad garab taagan tahay ilaahay ma hoojiyo fata'amal bal fiirfiiri kayfa sida jacalad ay uga dhigtay radia allahu canha haadihi alakhlaaqa akhlaaqdan cawaasima kuwa qofka ka ilaalina cawaasima kuwa ka ilaalinaa lahu nabiga sala allahu calayh wasalam min kaydi shayaadiini shayaadiinta makrigood calaamadahaanay waxay u garatay inay yihiin kuwa shaydaanka qofka ka ilaalina qofka ilaahay intaan siiyo shaydaan lama soo xidhiiri karo ma uu imaan karo ilaahay ku sallidi ma allihii akhlaaqdan wanaagsan siiyaa ka waardiyeynaya saasay ku garatay bal fiiri fata'mal fiirfiiri kayfa sida jacarad ay uga dhigtay radia allahu canha haadihi alakhlaaq akhlaaqdan cawaasima kuwa ka ilaalina lahu nabiga sala allahu calayh wasalam min kaydi shayaadiini shayaadiinta makrigooda iyo wa tanasulaatihim shayaadiin inay ku soo degto in shayaadiinu la soo xidhiirto oo ay argagixido ama ay waasho ama ay dulmido waxaa ka ilaalina acmaashan wanaagsan saasay ku garatay ka war wa kaanad akhlaaqdaasu waxay ahaatay cindahaa khadiijo agteeda calaamatan calaamad calaa ana aladii kan jaa'ahu nabiga u yimid huwa min waxyi illaah ilaahay waxyigiis xaggiisu ka ahaaday laa min istidraaji shayaaiin shayaadiin dhowdhowaynteed ma ahan low nabiga ay dhowaysanaydo caqligeedaas waxay ku garatay nabiga dhaqankiisii wanaagsanaa sal اlahu calيh wasalam waa calaamad lagu garanaa waxa nabiga u yimid inay yihiin wax alle xaggiisa ka yimid oo malag loo soo dhiibay oo waxyi ah oo aysan ahayn shayaadiin ku cayaarayn inaysan ahayn ay ku garata saasay ku fahmta wa kaanat akhlaaqda wanaagsanu waxay ahaatay cindahaa khadiijo agteeda calaamatan calaamad ay ku garatay calaa ana aladii shayga jaaa u yimid nabiga jaa'a u yimid hu nabiga huwa shaygaasu min waxyi illaah ilaahay waxyigiisa inuu ka yimid xaggiisa min waxyi illaah ilaahay waxyigiisa xaggiisa inuu ka ahaaday laa min istidraaji shayaaiin shayaadiin inay dhowdhowaysanayda maahan istidraajka waxaa la idhaah qofka in la sabaansado waxbaa la tusaa tartiib tartiib tartiib ilaa marka dambe xerada laga baxo marka shayaadiin oo waxa weyaan qaldayda oo tartiib u rabto inay ugu soo dhowaato u jiidato inaysan ahayn ee ay tahay malag iyo waxyi alla soo diray saasay garatay sababtu waa maxay liana nabiya nabiga sal allahu calayh wasalam lam yakun ma ahayn kadaaban mid been badan ma ahayn afiiman mid dembi badan ma ahayn shayaadiintuna qof kale uma timaado shayaadiinta dadka ay ku sallidanto ay rafaadido ay dhibto waa dadka afka ka been badan afcaashana ka dembiga badan dadka aan nijaasada iska ilaalin oo nijaasada la xidhiira afka aan ilaashan afcaasha aan ilaalin shayaadiintu waa dadkay rafaadido oy ku cayaarto dadka hadday hurdaayaan ku qarwa hadday soo jeedaan ay ku cayaarto xataa ay waasha sida badan dadkaasa ugu badan dadka wax sheegyada noqda oo yidha waa liigu soo dego wax sheega markii hore wuxuu ahaa kadaab afiim ah waa qof been badan waa qof ficilka waxa weyaan afcaasha xunxun sameeya qofkaas macaasidaas leh aa shayaadiintu la soo xidhiirtaa ayagay ku soo degtaa ayagay u waxyootaa ayagaa wax sheeg noqda wax sheeg ma noqo ma sheegto ma yidhaha wax sheegaan ahay ee waxbaan ogahay qof marka hore aan beenaale ahayn maxaa yeel shayaadambir la soo la soo xidhiiri ma dadkaas لأن الرasuuل rasuulka salى الlaه عليه وsلم lam yakun ma ahayn kadaaban been badane aiiman dembi badan wadliilhu dliilkiisu min kitaabilahi xaalu ka ahday caza wajalla qowlullah waa ilaahay qowlkiisa tacala ila waa sarreeyaa hal unabiukum ma idinkaga warramaa huu ilaah yidhi calaa man qofka tanazalu shayaaiinu shayaaiintu ay ku soo degto tanazalu shayaaiinu waxay ku soo degtaa calaa kulli afaakin been badaneed dhammaantiis afiimin dembi badan yulquuna shayaadiintu way ridaan asamca maqalka oo inta samada xaggeeda iskarankoraan ay soo dhegaystaan malaa'igta maqalkay ridaan wa akarum badankooduna kaadibuuna beenaalayaal wey oo waxay sheegayaan waa been kelimad ruma ay ku daraan boqol been wallahu subxaana wa tacaala aclam sal اllah wslm wbaaraka calaa nabiyina